بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى سورة يونس بالله قيدة إلى آيات أفرية تبناد ودرس كان سورة يونس وسورة دي تبناد ترتيب القرآن الكريم آيات هذا وبقل إيا سورة دوا مكي سورة ده مكاد وهي inkastoo la yidhaahdo dhowr aayadood baa madani ah waa maki suuraddu quraanka aanka makiga asaan in badan sheegnay qabla alhijra wixii soo degay wey hadduu doono nabigu meel kastaba ha jooge makabayuuna joogin qabla alhijra wixii soo degay wey madaniguna waxaa weeye bacda alhijra wixii soo degay meel kastaba nabigu ha jooge marka alyawma akmaltu lakum diinakum nabigu makuu joogi waana madani wey ilaa fatax markii xudaybiya ay ka tageen bay soo degtay qur'aanka aanka markaa makiga ah waxa uu calaamo ah dee e, shuruucda kale haba lagu sheegay tawxiidka iyo shirkiga la dagaalankiisa iyo akhlaaqda yaa u calaamo ah madanigana waxa u calaamaa tashriica jihaadka salaada soomka kuwaas oo kale nabiga markii hijrada intii ka horeysay dacwadiisu way gaabnayd oo dacwo yani aada u faaftay ma ahayn dadka ruuxii u yimaado qabiilkooda meesha deganeyn ama tabar yar intaad iska tagto berigaad ay maqashay inaan meel tegay ii imudhayt dad laba boqol aan ka badnayn wuxuuna ka dhiman yihiin markii nabiga hijirada loo idnay yuu kale kale hijrooday maka madiina waxay noqotay ansaar way soo dhaweeyeen saldhigii islaamka markay noqoto baa jihaadkii bilowday ilan jihaadku waa inuu saldhig hayso laba saldhig waa inuu hayso saldhig saldhig shacab ah iyo saldhig dhul ah waa inuu labada hayso labada midna hadduuna haysanin ama mid haysanin lama jihaadi karo lama ogolo jihaadka yunusna waxaa dee nabigaa magacyaha bixiyey suuradda magaca u bixiy suuradda magaca u bixiy suuradda nabiga wey waa tawqiif بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الحروف المقطعة تفسير نبي كسوغا مهين صحابتنا تفسير كسوغا مهين عبد الله بن عباس با لغا شيغay waa asmaa alle yaa laga sheegay cabdullaahi bin cabaas tafsiir kama hayno laakiin laba faa'iiday leeyihiino nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi qur-aanka ninkii xaraf ka walaa aqulu allam mim xarf laakin alifun xarfu alaam xarfu min soddon buu leeyahay marka alxuruuf lmuqadaca suuradaha lagu bilaabo labaatan iyo sagaal meelaha wey qaar waa shan qaar waa afar qaar waa saddex qaar waa laba qaar waa mid weyn marka xuruufta noocaasi faa'iidaday leedahay midawata waa qur-aan ahaan midda kale carab baa lagu careeyo waxaa la yidhi qur-aankan idinku kari laayahay xuruuftan aad argaysaan alif iyo ta iyo miim iyo xuruuftan idinku aad taqaanaan yuu ka kooban yahay car isagoo kala keena yay ka dhigan tahay tilka taa aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisi wey tilka suuraday ku dhici waa ishaare baciid wey way fogtahay taa wey waa sharafta qur-aan ku leeyahay tilka taa qiimaha badani aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisii weye kitaabkii alxakiimi ee xaakimka ahaa wuxuu ku mid jiray kitaabkii alxakiimi duu xikmatin ahaa xikmada u saaxiibka ahaa labada macno buu leeyay tilka taasi aayaatulkitaabi kitaabka alxakiimi ee xikmada lahaa akana akanama waxaa ku ahaaday linaasi dadka cajaban yaab an awxaynaa inaan u waxyoonnay ilaa rajulin nin oo minhum iyaga ka mid ah an andirinaasa dadka udig inaan u waxyoonnay wabashir u bishaare baan u aladiina kuwii aamanuu ana lahum biana lahum inuu sugnaaday qadama sidqin horumar dhab ah horumarkaa ma aha socodka acmaashoodii ay horumarsadeen wey waa mudkhala sidqirabadkhilni mudkhala sidq gelid wanaagsan ilaah geli horumar camal horumaray oo dhaga sacaada yaa u waajibtay oo u sugnaatay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa qaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhaahdeen ina haadaa ninkan qur-aanka keensaday la saaxiru saaxir weeye mubiinun cado aqoon geedna ugu soo gaban ayaddu waxay tilmaamaysa waxay yidhaahdeen ilaahay ma wuxuu waayey bashar inuu nabi ka dhigta ma wax kalu waayey mase wuxuu waaye agoonkii abudaalib moy cid kaloo diro miyuu waayey marka waxaa la yidhi ma waxaad la yaaban tihiin oy dadku la yaaban yihiin nin iyaga kamid aho yaqaaniin nasabkiisa iyo afkiisa yaqaaniin in alla u waxyooday dadka u dig oo muminiinta u bishaaree waxaad ugu bishaaraysaa camal wanaagsan oo horumarho fiican inay leeyihiin gaaladu marka nabigu waa saaxir bay yidhaahdeen waa saaxibnimada waa kii intay meel fadhiiseen baa layidhi waa mawsimkiibaa soo dhow maka la iman lahaa markaasaa maxaynu dhinahnaa baa la yidhi ninkan waxay damceen waddo kastoo maka soo gasho inay cidgeeyaan markii ninkaa la ismarayso waxay ku sheegaan waa waxa waa waxa abu jahl baa waa saaxir aynu idhaahno ma ma aho saaxir ma ahe waa saaxir aynu idhaahno taan baa ugu dhow tilka taa qiimaha badani aayaatul kitaabi kitaabka aayadihiisii weyn kitaabkii alxakiimi ee xigmadda u saaxiibka ahaa akaana ma waxaa u ahaaday linnaasi dadka cajaban yaab an awxaynaa min an awxaynaa inaan u waxyoonay miyaa yaab ugu sugnaaday ilaa rajulin nin oo minhum iyaga ka mid an andir udig annaasa dadka lala diray wabashiruu bishaare aladiina kuwii aamanuu muminoobeen u bishaare ana lahum biana lahum qadama sidqin sacaado hore oo run ah cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhaahdeen ina haadaa kani la saaxirun saaxir way mubiinun oo cad allah wuxuu leeyahy ina rabbakum rabbigiin allah weeye aladii allihii khalaqa samaawaati samada abuuray waalarda ardada abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood uma stawaa ka kor noqday alcarshi carshiga dushiisa ka kor noqday yudabbiru wuu maamulaa almra amarkoo dhan buu maamulaa wax alla wixii amarahee jira allah baa maamula maa shafiicin ku shafaaco qaadi karaa ma jiro ilaa min bacdi idnihi idankiisa kadib mooyaane axad anigaa shafaaca qaadi dhihi ma jiro in uu alla idna mooyaane daalikum kaasi sifadaa leh allah wey rabbikum rabbigin wey facbuduuhu caabuda afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoomayn allaha laleeyahay nabiga soo diray ee laleeyahay caabuda waa allaha ardada iyo samada abuuray in badan baa samada iyo ardada lainoo sheega qudradiisaa layna tusaalaynaya il alla bidhaantiisii ma aragnay qudradiisa oo tasarufaysaan aragnaa samadii ardadu qofku waa midaan marna ka liblaynin hadduu jiifo hadduu joogo hadduu fadhiyo mar walba samadii ardadu way u muuqdaan axad oo samadii ardada anaa abuuray yidhina lama hayo fircoonka yidhi ilaah baan ahay masar ilaaheedii baana waa ka yidhi abuuray ma dhihin dhulka wuxuu abuuray iyo samada lix maalmood lixdaa maalmood ma maalmaheenan oo kala mase maalin walba kun bay la egtahay waxba inagaban gelin wax inagaga tacalluqo caqiidihii ma jirto lix maalmood buu alla dhulka abuuray ilaahay hal maruu abuuri lahaa kun buu ku abuuri lahay tartiibtaa inaga layna bariyo ashyaada inaynaan isagu kalifaadn shayga la kala horaysiin karo yaa layna baraya uma istawa cala alcarshi carshigiibuu ka kor noqday todoba ayadood yaa qur-aanka ku jirta istiwaha cala alcarshi suurat lcaraaf waa aayadda konton iyo afar suuratu yunus waa aayadda saddexaad suuratu racad waa aayadda labaad suuratu tah waa aayadda shanaad suuratu furqaan waa aayadda konton iyo sagaal suuratu sajda iyo suuratu lxadiid waa aayadaha afraad kulligood araxmaanu cala alcarshi istawa waa dah inta kale uma istawa cala alcarshi way istiwaha markaa waa kay dee qolada muctasiladu balaayada geliyeen muctasilada waxaa qur-aanka kariimka markuu alla sifaynayo oo sifatu kamaal ku sifayn sifadu si ay had ba u sheega istawa calaa carshi afuur raxiim raxmaan waa la basdiyaa markii alla la nasihina subxaan allahi camaa yasifuuna wey iyagu muctasiladu way dabagediyeen oo sifadiisii alla lahaa gebi ahaanba way baabi'iyeen warkaa iyagoo nazar isle ma dheera ma gaabna meel lama joogo meel walba wuu jooga kada kada saasay leeyihin waa muctasilada istawaa calaa carshihi uma istawaa cala alcarshi xagge maxaa loo bedeli karaa culimadii islaam nabigu saasuu inagu soo gaadhsiiyey saxaabadu sidaa culimada islaam imaam maalik baa la weydiye bal istawaha ka warran baa la yidhi isugu waa macluum buui waa la yaqaana kayfiyadana ma naqaan kayfiyada alla ku istiwooday ma naqaan in laysa su-aalana waa bidci war lacanadii kugu baxdeen na dhaaf buui na dhaafiyi waxan kulli culimadu saasay isku raacsan yihiin nin madhabtan xambeliga haysto oo dadkii culimada waaweynaa ahaa iyo nin bidcihi weydiiyo yidhi ilaahay baa tamhiilisaan ood waxba ekaysiisaan markaasuu yii tamhiilku markuu imanayso in wixii la arka ma ah waxaad waxu ekaysiinaysaa soo ilaa marka ma aha marka waxay leeyihin sawaa calaa carshi haddii la yidhahda ka kor noqday khalqigu xaguu egaan laysa ka mitli shayin baaba la yidhi xaguu uga ekaan sifadu sheegtay ku daa ina rabbakum rabbigiin allah weeye aladii allihii khalaqa samaawaati samada abuuray waalarda ardada abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood maalmahaasu waxa ay yihiin inagu waxaan qaadanaynaa un maalmaheenan caadiga ah innagaana laynagu tababarayaa in ashyaada la kala hor qabto uma stawaa alla wuxuu ka kor noqday cala alcarshi carshigiisuu ka kor noqday waxay dhihiin qalabahu wa qaharahu qalabada carabiga waxaa loo isticmaalaa shay laba shay isku haystaan oo mid looga adkaaday baa carabiga loo isticmaalaa ilahay carshigayaa ku haysta ashyaadiisan kale uu sameeyey sasoo kama qaalib noqoninu ma cid ku haysata qalabada waa sidaa wey qur-aankana kuma istiwaha qur ku jira hadduu calaa ku tallaabo waa irtifaac hadduu ilaa ku tallaabana waa qasad hadduu iskii u tallaabana waa kaamilnimo wey qur-aanka istiwaha ku jiro o dhan kulli waa sidaa wey istawa oo bimacnaa qalaba ah luqada carabta kuma jirto nin nasaara ah oo akhdal la yidhaah bayd uu sheegay bay daliishadaan istawa bishrun cala alciraaqi miayri min kayri qitaalin wadamin mihraaqi waa nin nasraani ah oo nasaaro ah wey uma stawaa wuxuu ka kor noqday cala alcarshi yudabiru lmra umuurahoo dhanna allah baa maamula gebi ahaanba waxa u yar iyo waxa u weyn allah baa maamula maa min shafiicin wax shafaaco qaadi karaana ma jiro ilaa min bacdi maa min shaiicin wax shafaaco qaadayaa ma jiro ilaa min bacdi idin shafaacadu laba shardi bay leedahay in qiyaamaha saddexdaa haddaan la helin shafaaca ma jirto marka haddaad nin kula joogo oo kulamid aho kaaba fiicni haddaad tidhaahdo waan kuu khidmayna waad ii shafaaca qaadi doonta sow khatar ma aha isagaa wax haysa isagaaban waxba haysanin wuxuu kuleeyahay isaguna far haddii jannada la ii daro waxbaan kaa siin far haddii la ii daro hadda la ii sheegay nin inala joogo oo wadaadaho wuxuu yidhi baa la yidhi cusmaan bin cafaan qur-aanka gebi ahaan har ragcad ku dhameeyey hal ragcada suuragal ma hadda sidaan isleeyahay anigu markaan tajribeeyey qur-aanka markaadan kicin oodan dhaqdhaqaaqin toban saacadood baa lagu dhameeya saacaddii saddex jus baa la dhameeya yani ninka caadi u aqriya wey waxaa kaluu yidhi awliyada kacbada waa loo soo dhaweeyaa buu yidhi awliyada markaasay ku sunaystaan buu yidhi <laughs> raggaasaa ina la jooga marka shafaacada ogow waa in horta qiyaamaha la taagan yahay qofka loo shafaac qaadi waa alla raalli ka noqdo waa inuu camal fiican leeyahay kan shafaac qaadina waa inuu alla idna wey marka adigu nin ha ka shafaaco weydiisanina adigu inaad shafaaco qaadda isku day adigu markaad weli noqoto saalix noqoto adigaa dad badan shafaac qaada adigu isku day inaad shafaaco qaadto maa min shafiicin ku shafaaco qaadaa ma jiro ilaa min bacdi idnihi alla idankiisa kadib mooyaane daalikum allaha sidaa sameeyey allah wey rabbikum rabbiga wey facbuduhu kaa caabuda khaaliqu samaawaati walardi ha caabuda ku kale ha caabudina falaa tadakaruuna miyadan waan toomayna ilayhi xaggiisuu ahaaday marjicukum makaanu u noqodkiinu jamiican dhammaan maxkamaddii allaa tegaysaan saaad u dhan tihiin waxaad ka fikirtaa maxkamadda alla waxaad la tegi lahayde maxaa camalkaagii cumrigaagii maxaad ku baabi'isay maxaad camal fashay haddaad maalintaa tidhahdo waan xakrayn jiray ka war iyo kaa socon kaa socon mayso maalintaa waxaa kaa socon mumin baan ahaa laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah qur-aankaan aqrin jiray waan tukan jiray taasaa kaa socon maalintaa ilayhi xaggiisu ahday marjicukum makaanu noqodkiinu jamiican dhammaan wacdallaahi waa ballanqaad alleh in gebi ahaan maxkamadiisa la tegi dadku xaqan xaq weeye arintaasi inahu alla yabda lkhalqa khalqiga isagaa bilaaba uma yuciiduhu isagaana soo celiya maxaa loo soo celin yjiy ladiina kuwii inuu abaal mariyo aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan bilqisti si caadilnimo ah iyagoon waxba laga nuqsaaminin dembi ayna lahayna la saarin yani kuwa waxaa si gaara ah loogu sheegay kuwa kale gaaladaba waa la abaalmarine kuwana abaalmarintu wax ugu filan tahay abaalmarintu allah wuxuu leeyahay khalqigu bilaabay guna soo celin hadallo badan bay ka leeyihiino qolyo waxay yidhihiin caruu ka bilaabay markaasuu hadana caradii u celiyey kadibna wuu soo bixiyey qolyana ayna biyuu ka bilaabay adu si kastabaade ilaahay baa abuuray khalqiga inahu alle ilay xaggiisu marjicukum jamiican wacd allaahi ballanqaad alla wey masr xaqan xaq wey inahu alle yabda alkhalqa khalqiga wuu bilaabaa uma yuciiduhu wuuna soo celiyaa muxuu soo celin liyejziya inuu abaal mariyo aladiina kuwii aamanuu muminoobay وعملوا عمل فلي الصالحات عمل وناكسن بالقسط سعاد الماء عمل كوناكسن دور قرب ما شاقنا يلا بشر دبوا ليهاي ألا درتي إن لو لجيده يونو طريقة دي النبي وافق سنيا مركزوا عمل صالح النقل هدي ألا درتي أن لو لجيده واشركي طريقة دي النبي هدونا وافق سنين وابدعوا لبضع بوينو كان بدقلا سعاد الماء أبوه أبا المرين marka gaalada lafteeda waa la abaal marin waxa kuwana la abaal marin loo leeyahay abaalmarinta iyaga wax ugu filan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday sharaabun min xamiimi biyo ah, iyo cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya bisababi maa shay sababti kaanu ahayeen yakfuruuna kuwa gaaloobay sharaabkaasi qadaca amcaahum xiidmahoodu googoyn sharaabka markay biyo kala doonaanna kuwaas bal soo cabaa kuwaas soo cabaa way soo cabayaan aduu waa cadaab cadaab ku sug waa cajiib wey waladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday sharaabun cabitaan oo min xamiimin kulayl biyo kulula xamiimin bimacnaa maxmuum wey waa ficiilo bimacnaa mafcuula wa cadaabun cadaab aliimun mu'limun xanuujiya bisababi maa shay sababtiibuu yaa loo cadaabayaa kaanuu an yakfuruuna kuwa gaalooba huwa alle alladii allah weye jacala shamsa qoraxda ka yeelay diyaaan iftiin weyn walqamara qamarana nuuran ka yeelay waqadarahu dayaxa u xadeeyey manaasilo meelo uu maro muxuu alla dayaxa ugu qadaray litaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda iyo walxisaab xisaabta aada ogaataan ilaahay shamsada nuur buu ka dhigay dayaxa nuur ka dhigay dayaxa iyo qoraxduba manaasija way wadaagaan laakiin dayaxaa lagu garan inta badan waa sideed iyo labaatan manzil bishu soddon hadday noqoto sideed iyo labaatan waduu soo maraya labada habeeney dambe ma soo baxo wuu maqan yahay sideed iyo labaatankaa manzil buu leeyahay xisaabta lagu garanina haddaan dee qoraxda iyo dayax iyo bilaha ayna waxaan u jirin bil lama garteen waxba lama ogaadeen markii caawa bishu bilato bishu waa ko waa bishii heblaayo shan iyo toban baan joognaa labaatan baan joognaa daynta marka la kala qaadan intaasoo bilood marka gabdhuhu ciddo tirsanayana intaa marka muxuu ahaa ballanka lalaleeyahay sidaa xisaabtii baynu ku kala garanayna alla subxaana watacaala marka diyaa iyo nuurku waxay ku kala duwan yihiin addiyaa waa nuur lamacaan iyo iftiin lahoo ballaadhan oo meel walba gaadhaya nuurkuna waa nuur yacni inta u dhowoon iftiiminaya marka dayaxu dee habeenka mugdigiisii ma wada baabi'inin mugdigii habeenka ma baabi'inin haddii maalin miidhanun ay noqon lahayd qorax taaga noqon lahayd tiraba maynaan garanay lamana noolaadeen habeenkii waa la raaxaysan waad iska seexan hadda nalka markaad guriga joogto inaad iska damisa mooye hurdadu ma macaana marka habeenkii qoraxdii baa inaga tagtay habeenkii baa inoo yimid bas waan iska seexanayna waa raax maalintiina waynu shaqaysanayna wakaa shaqadii baa inoo furan ilaah raxmadiisa kamid tahay huwa alle alladii jacalo shamsa qoraxda ka yeelay diyaaan iftiin weyn walqamara dayaxana nuuran ka yeelay waqadarahu dayaxa wuu u xukumay wuu u xadeeyey manaasilo meelo uu dego oo bisha tiradeeda lagu garto maxaa sidaa loo yeelay litaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda iyo walxisaaba habeenihii waad xisaabanaysaa waad ku garanaysaa maa abuurin daalika dayaxa iyo qoraxda iyo samada iyo ardada ilaa bilxaqi xikmad mooye xaq mooye si kale uma abuurin yani laa yakhluqu cabasan bilaashi iyo ciyaar uma abuurin waa xikmad baa loo abuuray yufasilu aayaati aayadaha alla wuu kala cadeeyey liqowmi qowm yaclamuuna aayadaha kawniga ah waa kan laynoo sharxay samadii iyo ardada iyo dayaxii aayadaha samaawigiina iyagoo sharxan oo nabiga loo keenay iyo nabigiina soo gaadhsiiyey allahuma hal balaqtu markuu leeyahay nabiga waa runtii u gaadhsiiye allahuma hal balaqtu nabiga way u qireen saxaabadu inuuna waxba qarin kulli wada gaadhsiiye maa khalaqa allaahu alla ma abuurin daalika waxaa lasoo sheegay oo dhan ilaa bilxaqi dhab mooyaane sidqi iyo xikmo mooyaane yufasilu alla wuu kala cadeeyaa alaayaati aayadihii liqowmin yaclamuuna qoladii wax garanaysa de doqomadu iyagu de waxba meesha aayadaha uga aqriyayay nin baa laga sheegay kitaab wadaad aqribu agmar nin wadaadkaas hadiyo jeer waxa uu sheega meesha lay waa cilmi laah weey ina fi ikhtilaafi al-layli nahari habeenka iyo maalinta istaba markooda iyo wamaa kii alla uu ku abuuray fi samaawaati samada jurmigan wada ifsiin kale wal ardi ardada uu ku abuuray geedaha iyo qoryaha iyo xawayaanka laayaatin adila ku sugan liqoomin qoom yataquuna alla ka baqay subxaanahu watacaala wuxuu ina leeyahay leylka iyo maalinta isdabamarkooda marba midbaa iman marba midbaa isdabamarkooda ingumasyadlubu xafiisan si aydan garanayn buu u raadsanaya iyo wuxuu samada dhexdeeda alla ku abuuray jurmigan iftiin kale ee dayaxa iyo qoraxda iyo xidigaha iyo kuwa ardada wuxuu ku abuuray jamaadkan buurahan taagtaagan laagahan socda nabaadka iyo xawayaanka waa wax cajiiba ah, haddaad u fiirsato adilo waaweyn baa shee kusugan haddaad garanayso ilaah markaad ogaato allah qudradiisu inay waxaan samaysay khalaas way kuu dhammaatay khayr baad heshay ina fi ikhtilaafi lleyli wanahaar habeenkii iyo maalinta isdaba markooda yomaa shaygii khalaq allaahu alla ku abuuray fi samaawaati iyo waalardi la aayaatin adilo waaweyn baa ku sugan liqowmin qowm yattaquuna rabbigood ka baqaya ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'ana la kulanka yaga oo inay aakhira jirto aan ka walbahaar qabin war hadduu ku raalli noqdo bilxayaati dunyaa noloshaan gaaban wadma anuu ku xasilay bahaa noloshii gaaban ku xasilayo ku farxay iyo waladiina kuwii hum iyagu can aayaatina aayadaha iyaga haafiluuna halmaansanaa ulaaika kuwaasi mawaahum meeshay u hooyanayaani annaaru naarta wey bisababi maashay sababti kaanua yagsibuna kuwa shaqaysa alla subxaana watacala digniin cad baa laila siiyey kuwa aakhiro beeniyey rajaha waxaa laga wadaa aan ku talagashanayn inay alla la kulmi doonaan oo lala xisaabtami doono oo adduunyada ku faraxsan iyo kuwa aayadaha halmaansa waa qoom kaloo iyaguna gaala meeshay ku hodaani walle waa naar waa meel cajiiba weyn hadda tilmaanta lagu siiye dhowr allah buu beeniyey subxaanahu wa tacaala waxyaabihii alla sharciga ka dhigay buu beeniyey ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayni liqaa'anaa la kulanka yaga war hadduu raalli ka noqday bilxayaati dunyaa noloshaan gaaban wadma-anuu ku xasilay bihaa oo farxad u dhintay iyo waladiina kuwa hum iyagu can aayaatina aayadaha iyaga qaafiluuna halmaansan oo nooc kale oo gaalada ah ulaaika kuwaasi mawaahu meeshay u hoyanayaan annaaru naar wey bisababi maa shay sababti kaanu ahayn yagsibuuna kuwa isdaba yaalla isagoo isu eg eg buu isdaba yaalla in aladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan yahdiihim wuu hanuunin rabbuhum rabbigood biimaanihim bisababi iimaanihim qofka muminka ah iimaankiisa dartii baa ilahay wadada xaqa ugu ridi oo ugu sii socon dib uga soo noqon maayo iimaankanaa hogaaminaya iimaanku nuur uu ku soconayo xaqa alla tusaya tajrii way socon min taxtii hoostood alanhaar waadiya fii janaati naciimi nicmooyinka jannadooda xaalkay ku sugan yihiin togog baa hor socda dacwaahum wardigooda iyo alla barigoodu fiihaa jannada dhexdeeda subxaanaka allaahuma ilaahu waad nasahan tahay wa taxiyatuhum salaamtooduna fiihaa jannada dhexdeed salaam weeyaan hadday malaa'igtu salaamayso haddii alla salaamayo hadday iyagu isa salaamayaan salaamu assalaamu calaykum waakhiru dacwaahum baryadooda midda ugu dambaysaana an alxamdu lilah ilahay baa mahadlay rabilcaalamiin meeshan way isku khilkhilaafeen tafsiirkee dacwaahum waxaa looga jeedaa bay qolan dalabkooda waxay shimbir baa meeshan soo maraysa markaa subxaan allah dheh malagii baa shimbirtii usoo bislaynoo u keeni oo dacwaahum qolyaa yidhi waa dalabkooda laakiin waxay u badan tahay dacwada waxaa looga jeedaa alla tasbiixda iyo taxmiidda iyo laa ilaaha ila allahuda yaa lagu ilhaamayey way u macaan tahay meesha dambi kama jire way u macaan tahay marka markay tasbiixda ka bilaabaan subxaanaka allaahuma waxay ku khatimi alxamdulilahi rabbilcaalamiin weligoodba saaun bay ku wardiy ehlu jannaha sidaasa sifadiisa dadka ehlu qur-aanka a ah laga helaa bilmatel dee ninkii tajriba u tarjimay masaajidkaas soo gel markaasaad bal jus kullo markaad juskaa dhamayso nasaad hor laa kuusii kordh waxaa laga yaaba afar juz inaad ka toorto ahlu jannaha sifadooda wey waa la ogaaday taa waa wax la ogyahay qur-aanka adoo cajisan markaad bilowdo marka dambe waxaad arkun adoo yaa joojiyaba aan lahayn allahu akbar dacwaahum alla barigooda iyo wardigooda iyo ilaahay baryadiisa fiihaa jannada dhexdeeda subxaanaka allow nazahnaata subxaanaka nazahnaati allaahuma allow wa taxiyatuhum salaamtood fiihaa jannada dhexdeeda salaam wey assalaamu calaykum haddii alla salaamayo malaaigtu hadday salaam hadday iyagu isa salaam waakhiru dacwaahum dacwadooda alla barigooda midka ugu dambeeya ku khatimayaani alxamdu lilah allay mahadi u sugnaatay rabbi alcaalamiin walow yucajilillaahu alla hadduu u dadejiyo linnaasi dadka ashara sharka iyo ku alla baryadaan isticjaalahum u dadejintooda bilkhayri khayrka uu u dadejiyo laqudiya ilayhim waa la xukumi lahaa ajaluhum horey ka dhiman lahaayeen laakiin alla u dedejin maayo fanadaru ladiina kuwaa iskaga tegaynaa waa iska daynaynaa laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'anaa la kulanka yaga fii dukyaanihim kibirkooda iyo dalaalkooda yacmuuna isagoo ku wareersan alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waa meesha dadka iyagu maalkooda iyo iyaga laftooda ishabaara iyo caruurtooda habaara waxaa alla kugu rid noqo kii kala noqo sharkaa ay ku alla baryanayaan hadduu u soo dedejin lahaa alle siduu khayrka ugu soo dedejiyo waa hore baabilahay luqdadaa aan maray duqyaanihimta masdarun mudaafun ilaa faacilihi wey masdarun mudaafun ilaa faacilihi allah baa loo idaafeeyey mafcuulkiina waa go-an yahay oo mafcuulka waa dadka la sheegay waa sidaa aan laqbayo sidaasi sharka haddaan ugu soo dedejin lahaa sidaan khayrka ugu soo dedejiyo masdar mudaaf ilah way baabi'i lahayn qolyaa ka dhigay masdar mudaafun ilaa mafcuulihi haddii alleh siday khayrka u degdegsadaan oo u tiigsanayaan waa sidaa siday khayrka u tiigsanayaan ay u dadejisanayaan haddaan sharka ugu soo dadeji sida kale ka macaan sidaa kaleaynu ku daynaynaa insha allah walow yucajil llah alla hadduu u dadejiyo linaasi dadka ashara sharka markay ku alla baryadaan ee ilaahu balaayo igu rid yidhaahdaan ama istijaalahum u dadejintoodoo kale ilalkhayr bilkhayr khayrka loo dadejiyey laqudiya ilayhim waa la xukumi lahaa ajalhum ajalshooda wayba dhiman lahaayeenba sida khayrka loogu soo dadejinayo ilaah subxaana watacala qofku markuu khayr qaban yahay horay baa loogu soo dadejin oo ilaahay subxaana watacaala khayrka ugu soo dadejin waayo ajalshoodaa dhiman lahayd nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi ilaahayow habaarkayga de marmaruu cadhaysan yahay yuu ka yaaban yahay nabiga wax kama dhacee in wax ka dhacaan ilahay habaarkayga ha aqbalin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuu sidaasuu yidhi fa waanu iska dayn waan ka tegaynaa oo iska daynaynaa alladiina kuwii laa yarjuuna liqaa'ana alla kulankan iyaga aan rajaynaynin waa la iska dayn intii muddo ah iska joogaan fii duqyaanihim dalaalkooda yacmahuuna iyagoo ku jahan wareersan waidaa masal insaana dadka markuu taabto waa jinsi dabeecada dadka way aduru dhib markuu taabto dacaanaa wuuna baryi lijanbihi dhinaciisa isagoo jiifa aw qaacidan fadhiya aw qaa'iman taagan falamaa kashafnaa markaan ka faydno canhu xaggiisa durahu dhibkii haystay marra wuu sii socon kaa lam yadcunaa isagoona barinba oo noogu yeedhin ilaa durin dur masow taabta alla subxaana watacaala insaanka dhaqankiisa waxaa ah dhibaata hadday taabato hadduu jiifo hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo isku yani axwaashiisao dhan aamusi maayo ya allah welibana ikhlaas buu samayn markii dhibkii laga faydo sidii isagoo weligiiba dhibmarin buu isaga sii socna oo isaga dhaqmay waxa weeye waa insaanka dabeecadiisa kama tahay ilaa wixii alla waafajiye mooyaane waana ikhlaas markay dhibku joogo ikhlaas bay ku bariyaan cikrimo binu abijahl markii nebigu maka qabsaday waa ka cararay ilan cadow buu araaya baduu galay doontii uu la socday xagga ardulxabash bay ku soo socotay yaa biyo iyo waxbaa si ka noqday gaaladii baa waxays yidhaahdeen waxaan allah inuu ina badbaadin ma jira aan keligii barino cikrima abijahl wuxuu yihi ilaahay waxaad ogaataa haddii meeshan alla uuni badbaadinayo meesha kalena waa sida oo kale uune haddii ilaahay iga bixiyo inaad nabiyullaahi maxamed u tago oon xilmigiisii ka faa'idaystaa ilaahay waa ka soo badbaadiyey gabadhuu qabayoo dee nabiga la joogtayna fariinba wargab lamakaali bay tidhi nabigu cidna wax ma yeele sidaasuu cikrima kusoo musnay intii uu saxaabada la dagaalayay nabiga intii in ka badan buu gaalada la dagaalamay macnaha waxaan ka wadnaa gaaladu ikhlaas bay samayn marka dhibku joogo ikhlaaskana alla dee waa aqbali subxaana watacaala waidaa masal insaana dadka markuu taabto aduru dhib dacaanaa uu noo yeedhi uuna baryi lijanbihi calaa janbihi dhinaciisa xaalo uu ku jiifo aw qaacidan uu fadhiyo aw qaaiman uu taagan yahay yani calaa kulli xaal falamaa kashafnaa markaan ka faydno canhu xaggiisa durah dhibka haysta mara bimacnaa madaa wey u sii socon wey kaan lam yadcunaa sidii isagoonba noo yeedhin ilaa durin dur noogu yeedhin mase u taabtay kadalika zuyina limusrifiina ma kaanuu yacmaluuna macnaha waa isku mid marka wuxuu yidhi sidaa aad arkayso gaaladu markay xumaanta ku jiraan een dhibaata haysanin xumaantaasaa shaydaanku u qurxin markay meel galaanna inay ilaahay baryaan markay kadaalika sidaas yaa zuyina loogu qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudbayaasha ah maa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen walaqad ahlagnaa innaga hadda tusaale layna siin walaqad ahlagnaa waan halaagnay alquruuna qarniyaal oo min qablikum idinka horreeyey lamaa dalamuu markay dulmi sameeyeen oo wajaa-athum ay u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati mucjizaad cadcad ay ula yimaadeen wamaa ma ahaanin liyuminuu oo ilaahay baa xikmadiisa ogo ee markay gaalnimada kusii adkaysteen ma rumaynayaan ilaahay baa og inayna dib u rumaynayn markay dee gaalnimada ku adkaysteen gaalnimo gaalnimay ka dhalataa kadaalika sidaa yaanu najzi u abaalmarinaa alqowma qowm almujrimiin oo dambiilayaal dadku markay dembi la yimaadaan oo rususha beeniyaan in la ciqaabo oo islaamka aynay dib dambe ugu soo noqonin waa loo abaalmarinaa oo la halaago innagaa lainoo sheegayo war saasaa dhacdee ku talagalaa leeyahay ciqaabtii alla way taallaa ummadihii hore marka markay dembi la yimaadaan waa la halaagi jiray intii nebi muuse ka dambeysay markay dembi la yimaadaan meeshii halaaga abaar iyo dhac iyo dil iyo cudur iyo gaajaa loo dabamari oo ku dhacaysa waxyaabahan dhacayoo dhan waa dembigeenna waay walaqad ahlagnaa waan halaagnay alquruuna qarniyaal oo min qablikum idinka horeeyey lamaa dalamuu markay dulmi sameeyeen wajaathum ay u timid rusulhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad dulmi markay sameeyeen kadibna rusushu u timid wey wamaa kaanuu ma ayna ahanin liyuuminuu kuwa rumeeye ma ahaanin oo dembigii ay galabsadeen darsi bay la rumayn laayihiin kadaalika sidaasaanu najiyi u abaalmarina alqawma qom almujrimiin oo dambiilayaal uma jacalnaakum idinka waxaan idinka yeelay ummaddan maxamediyada khalaa'ifa kuwa ka dambeeyey filardi dhulka min bacdim iyaga dabadood ummaddaa hore la halaagay idinkaa khaliifka oo dhulkii kaga dambeeyey maxaad samayn doontaan baa laleey qolyaha hore saasaa loo geli jiray dhulkiisa idinka hadda gacanta ku haya maxay idinla tahay wey uma jacalnaakum waxaan idinka yeelay khalaa'ifa kuwa ku hadhay fil ardi dhulka min bacdihim iyaga dabadood linandura inaan eegno kayfa sidii tacmaluuna aada camal falaysaan waa la eeg waxaa weeye dhulkii baa laydinku abuuray waa laydin barwaaqeeyey rusul baa laydin soo diray ciqaabta idinku soo degdegi mayso waa bal waxaad samaysaan waxa wey waa laydin dabageli waa laydin samaysaan markii aada mudataan ciqaab yaa laydin ciqaabi laakiin ciqaabtii horee baaba-inta ahayd ma aha jacalnaakum khalaa'ifa fi lard kuwa dhulka ka soo hadhay min bacdihim dabadood yaa idinka dhignay linandura inaan egno kayfa tacmalu sida amal fashaan oo laydinka abaalmariya wallah subxana wa tacala